بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الوشيري بن رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان licaankii buu ku saabsan yahay baycaanku waxaa weeyaan min laacana masdaru laacana yulaacimu bicaanan wa mulaacanatan ficilkaas raacalaana wuxuu ku yimaadaa laba darfood laba dhinac qaatala wajaahada licaanku wuxuu leeyahay sabab iyo siiqo maxaa keena siiqadiisuna maxay tahay sababta keento waxaa weeyaan inuu ninku uu xaaskiisii ku gano oo ku sheego zino iyo xumaan iyo faaxisha iyo gobol waa sababta keenta an yakdifa arajulu zawjatahu bizina inuu ninku ku qadfo oo ku gano zawjadiisii inay zinaysatay walciyaadu billaah sidaa hadday dhacdo laba midun bay noqonaysaa inay islaamtii qirto oy ogolaato tirada waa jiraa ah wuxuu sheegay ama arbaca shuhuud afar makhraati ah oo caddeeya xumaanta inay samaysay oo indhahooda ku arkeen in la helo labadaas haddii mid la helo aliqraaru waashuhuud waalbayina islaamtii waxaa kor fulaaya wax la yihahda xaddu zina wahuwa arajmu shareecadu waxay xukuntay naag la qabaa ama meher xalaala ridatay ama qof ritay waxaa lagu xukumaayo waa dhagax in lagu dilo ninkiina waa badbaaday oo dee waxaa weeyaan iqraar iyo wuxuu ku badbaaday ama shuhuud iyo ku badbaaday waxba looma haystasan haddayse inkirto tiraahdo wuxuu sheegaya waxba kama jiro asagiina bayino iyo caddayn uu keeni waayo waxaa korka ka fuuraysa waxa la yidhaahdo xaddu alqadaf siddeetan jeedal ayaa dusha laga saaraya haddii caddayn la waayo fii baabi markaa labadan qof isqabtaa asalku waa sidaas caddaynna waa la waayey wax caddu waa la waayey saantina waa inkirtay ninkii marka waxaa u banaan waxa la yidhahda licaan takfiif baa lagu sameeyey oo ninkii naag kale ku yidhaahda zina way sinaysatay maraatina keeni waayo xadulqadaf baa dusha laga saaraya waa la xadaya laakiin zawjkii haddii uu caddaynna keeni waayo makhraati keeni waayo iyaduna ay qiran weydoo inkirto suuradii ahayd in xadda laga oofiyo wuxuu kaga baxsan karaa masalatu licaan licaamkaa marka waxaa looga dhigay waxa weeyaan ninku inuu naagtiisii ku yidhaahdo way sinaysatay wax sahlan ma aha aad bay baciid u tahay u fog maxaa yeelay islaantaas xumaanta uu ku sheegay ceebteeda qayb baa ka soo gaarhaysa oo ku ciiboobayaa gurigiisii iyo gobashiisii oo fadeexo ay ka dhacday carruurtiisii iyo durriyadiisiina saameyn bay ku yeelanaysaayoo nasabkoodii iyo xalaalnimadoodii baa tashwiish galay marka wixii ka yeersiiya naagtaasi xumaan bay samayso oo ku arkay waa wax uu hubsaday oo uu taakiidiyey oo ogaaday waa saa darteed baa waxaa loo fududeeyey oo loo furay albaab kaloo ah inuu dhaarto oo licaan la yihaahdo afar jeer buu ku dhaaranayaa inuu waxaas isagaa ku arkay oo run sheegaya mar shanaad buu wuxuu ku darayaa in cadhadii ilaahay ay ku dhacdo hadduu been sheegayo iyo caam waa aymaan iyo dhaaro mukarar ah laba mar baana dhaartaas la takriiriyaayo fii baabi illixaan iyo fii baabi alqasaama labadaasaa dhaartu ay ka badan tahay hal wixii kale wallaahi baa kugu filan markuu hadduu dhaarto oo afartaas dhaarood iyo middaa shanaad ee lagu adkeeyey uu israaciyo gabadhii waxaa furaysa xadul zinaa ayadiina marka fursad baa la siiyey ay iskaga kor yeesho iskaga difaacdo cadaabkii iyo darbigii iyo garaacii rajmiga dhagaxdilkii dhagax lagu dili lahaa afar dhaar bay ayadana ka horgeynaysaa inuu been sheegaayo mar shanaadna waxay ku dhaaranaysaa caro ilaahay hadduu ninkaasi run sheegaayo inay barkeeda tahay ilaahayna subxaana wa tacaala ayaalahaas fii suurati nuur buu ku faahfaahiyey uu nagu caddeeyey arrintu markay halkaa gaadho oo ninkiina uu afar jeer iyo mid shanaad uu ku adkeeyey iyo gabadhii oo sidoo kale aad dhaaratay iska hor oo ay labaduba dhaartaan halkaa waxaa imaanaya waxa la yidhaahdo altafriiqu alabadi in labadooda ay kala tagaan abadu alaabidiin mujarad lixaankaasaana kala tagi keenayo inuu furiin raaciyo waxba loma baahdo kol haddii arrintaa timid oo si xadaraani ah oo bannaan joog ah oo laiskugu imaaday weliba masjidka la keenaya jamaacaduna way soo xaadiraysaan madaxda muslimiintana way imaanayaan ay arrintu sidaa ku dhacdo labadaa qof dib dambe iskugu soo noqon maayaan xataa haddii nin kala guursato oo ninkaa kale uu furo wax fursada ugu bannaan oo u bannaan oo dambe ma leh ilmihii ay caloosha ku waday ee uu ku tashwiish uu yidhi ani maba dhalin uu yidhina ilmahaasi hooyadii unbaa loogu abtirine aabba loogu abtirin mahayo isagii hooyadii unbaa laiskugu abtirino saxaay saas way xadiista ku imaan doontaa baabu licaan baa la yidhaahdaa waxaana loogu magacaabay dhinaca ninka oo lacanadu ay jirto inuu dusha iska saara hadduu yahay been qof sheegaayo wiilacad inay ku dhacdo ayaa magac looga daray ee budaayadaa loogu magacdaray oo la taqliidiyey qabadkii haweenayda magac loogama dhigina lixaankii ninkii lacnadiis baa magac looga daray looga dhigay waxayna ka mid tahay masaa'isha naadirka ah ee qofka mudaciga ah uu dhaarta bilaabayo asalka waxaa weeyaan albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala almudaca calayhi calaa man wahuwa almudaca calayhi in qofka wax sheeganaya bayino iyo caddaynkeenna yidhaahdo markhaatiya wax lamid ah muddacu calayhigana haddii uu inkiro dhaaro isku difaaco laakiin hadda muddacigii baa dhaaranayo dhaarta bilaabaya ninkii wax sheeganayo laa waxaas arkay ayaa laleeyahay dhaarkeen qaala almusanifu raximah llahu tacaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu calaa maalikin maalik baan ku dul akriyey imaamu daar ilhijra abu cabdillaahi alasbaxi imaam ahli sunna can ibni shihaab moxamed ibnu muslim bnu cubaydillaahi ibnu shihaab azuhri ana sahal bnu sacdin isaacidiy abulcabaas almadani radia allaahu canhu saxaabiyun jaliil magaciisa xusni baa la jiray xusni fasamaahu nabiyu sala allahu calayh wasalam sahla nabigaa magaca u bixiya sahl ibnu sacdin isaacidi kunyadiisu abalcabaas baa la yidhahdaa saxaabadana lama arkin baa la yidhi qof abulcabaas kunyadiisa ay tahay ilaa sahal iyo cabdullaahi bnu cabaas oo asaguna abulcabaas la yihahda mooye ahbarahu ana uwaymiran cuwaymir alcajlaani ninkaa la yidhaahdo banu cajlaan jaa waa yimid ilaa caasim buu u yimid ibni cadiy alansaari ninkaas oo qaraabo ay ahaayeen odayna u ahaa reerka reer banu cajlaan duq u ahaa ninkaasuu u yimid faqaalow wuxuu ku yidhi ara'ayt caasimow waxaad ii sheegtaa yaa caasimow caasimow low anna rajula nin wajada hadduu helo maca imra'atii xaaskiisii maceeda rajulan hadduu ku arko hadalku waa kinaaya yacni rajulan ajanabiyan yaqacu calayha nin ajanabigaho ku dhacay hadduu ku arko ayaqtuluhu miyuu dili oo fataqtuluunahu taqtuluunahu idinkalaa dishaan miyuu dilaya hadduu dilo nin baa dishaada leeyahay oo nafsu binafsi baa lagu xukumi naagteedaa ugu imaaday iyo waxaas muqaatikeen baa la dhihi marka ma hayo nin baa dishay waa la dilaya am kayfa yafcalu muslim wuxuu sameeyaa laba daran mid dooro ayaa ninkaa haysatee muxuu samayn ma ninkii uu ku arkay reerkiisii ayuu markaaba seefta iyo toorida ku kala goona caloosha kasoo ridi asagana tiirka hala geeyo ha dileen mise intuu iska aamuso wuxuu la aamusayaa caro iyo cilbuquuq iyo walbahaar iyo guhaad buu la aamusayaa dee waxuuna qarsan karin am kayfa yafcal muxuu samaynaya fasallii ii su'aal can daalika arrinkaa yaa caasimu caasimow rasuula allaahi sala allahu aleyh wasalam orod rasuulka iisoo weydiiyey sala allah aleh ali wasalam bacd ariwaayaat waxay caddaynayaan markii hore caasim yaa nabiga su'aal weydiiyey iftiraadi ah taqdiiri ah oo waxaan bicin ku qadar fardan wa taqdiiran nabi allow hadduu waxaa ninka uu reerkiisa ku arko muxuu samaynayaa kadibna asagii reerkii xaafadii bay ka dhacdayoo wixii uu hadaayi uu iska weydiinayay maalin dhaweyta nabiga yaa six ficila u dhacday markaasuu wuxuu dhihi waxaa lagu ibtileeyey lagu imtixaamay hadalkaygii hadalkaygii baa lagu imtixaamayoo wixii isagoon dhicin aan sii weydiinayay ayaaba lagu imtixaamayoo dhacay oo markaa waxay noqonaysaa albalaau muwakalun bilmantiqi ixfid lisaanaka an taquula fatubtala ina albalaa muwakalun fi lmantiqi balaayadu carabka ayaa loo wakaashay xadiidna oo ku soo arooray dacfigii ku jiro albalaau muwakalun bilmantiq qofka inuu wax ka sheeg sheego aan dhicin ama waxuu iska saadaaliyo waxuunu iska saadsado wax fiican ma aha hadduudan fa'li xasan ahayn wixii asagaabaa lagu imtixaamay orod ii weydiiyey fasa'ala caasimun rasuula allah caasim nabiga calayh salaam buu soo weydiiyey fakariha rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu nacay sala allah aleyh wasalam almasaa'ila su'aalaha noocaas oo kale ah ee ay ku sugan tahay in dadku ay ku ceeboobaan oo ishaacatulfaaxisha fi aladiina aamanuu wacaadah waana ceebeeyey su-aalo cilmiya ah oo xaajada baahi ay keentay iyo kuwo tacamud ahoo isku kallifitaan oon loo baahnayn labadaasa loo qaybiyaa haddii su-aal cilmi ay tahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddii kale laakiin lama ogolo in waxyaalaha ijtinaadiyaha lasii sheegsheego bacd alculamaa jamhuur ahlicilmi way diidan yihiin xataa saxaabada ibnu cumar su-aal la weydiiyey hal waqacad biyu ma dhacday su-aashaas maya xataa taqa ogaadi laakiin bacd ahlicilmi masaaisha fiqiga ee farciyaadka ah aad bay ugu xeel dheeraadeen madhabka ahlura'yi alxanafiya iyo aad iyo aada ugu xeel dheeraadeen masaaisha fardiyaadka iyo dhicin waxaa la yidhaahdo istibaaqa cilmiya in laga sii maaratay hortago waxaan intuunan dhicin xukunkiisii lasii raadiyo hadduu dhaco sidii looga dambaaran lahaa meelo badanna waaba laga faa'idaystay oo masaa'ishii noocaas ahaa ee aad iyo aad ay ugu tafanuneen ay furuuc badan iyo masaa'il fara badan ay ka sdejiyeen markii axdaajteedii iyo waqaacadii dambe ay dhacday waxaa noqotay wax laga faa'idaystay bay noqdeen laakiin in badan culimmadu way diidaan gaar ahaan haddii marka wax faa'iida aysan jirin oo meesha ku jirto nabiga calayh salaam waa nacay waxaaba waana ceebeeyey nagadaadu waxaasoo kale lama sheeg sheegeen dee markii hore ay tahay wixii ay dhicinba waa taa iyadoo faradii baa la yidhahdaa iftiraadii weeyaan haddii laakiin markii dambe ay tahay waa arrin dhacday oo masaladeeda iyo xukunkeeda loo baahan yahay xataa kabura calaa caasim caasim waxaa ku weynaaday maa wixii uu samica ka maqlay min rasuulilah nabiga calayhi salaam nabiga wuxuu ka maqlay oo arrintii inuu kohoday oo uuna jeclaanin waxyaabahaas oo kale waa in la sheega ma aha waxaadan hubin tuhme iyo shaki iyo waxbay dabada ku wadataa oo amraad baa ka imaatay cudurro noocaas ah oo inuu ninku wax ismoodsiiyo oo humaag iyo wax uu maarata isweydiiye way dhacdaa mararka qaar oo deen uu wax xaqiiqaa ka dhigo banaanka bannaanka la soo istaago arrimahaasoo kale marka inaan lagu degdegin ilaa yaqiinteeda la ogaaday xaqiiqadeeda wixii markaas raadad ahoo shareecaduba ayna ogoleen marka horeba in laga hortago oo gurigii iyo khalwadii iyo xijaab la'aantii iyo muxuu ahaa haweenkii iyo raggii oo arrimahaasoo dhan marka horeba in la fududaysta ma aha laakiin waxaan dhicin oo xaqiiqa adoon u hubin haddana geedka la soo fadhiisanin falamaa rajaca caasimu caasim markuu usoo soo laabtay ilaa ahlihi xaafaddiisii jaa'ahu waxaa u yimid cuwaymirun cuwaymirkii dirsadaa u yimid waa markay dhacday arrintii faqaala wuxuu yidhi yaa caasimu caasimow maadaa qaala laka rasuuluullah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu kugu yidhi arrintii aanku dirsadoo iisoo su'aalaan ku yidhi qaala caasim wuxuu ku yidhi licuwaymir wuxuu ku yidhi lam ta'tinii imaanan keenin bikhayrin khayr qad kariha waa nacay rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam almas'alata su'aashii allatii sa'altuu canha aan weydiiyey waa nacay waana ceebeeyey ee akhayr imaana dirin idhaafbi idhaafbi qaala cuwaymir baa wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay ee laa antahi inaana ka harayn xataa as'alahu canhaa ilaa rasuulka ka weydiiya sala allahu calayh waaalih wasalam anigay haysataa arrintu arrinta ayadaa ah anigu kama haray ilaa nabigaan ka weydiiyey sala allah alih ali wasalam faaqbala cuwaymiru cuwaymir wuxuu soo qaabilay nabiga xaggiisa xataa ataa rasuul allah ilaa uu nabiga oga yimaado calayhi salaam wasada annaas dadka bartankooda isagoo ku jira bartanka dadka isagoo ku jira rasuulka calayh salaam saxaabadiisii iyo xilqadoodii xilaqulcilmigii isagoo ku dhex jira saxaabadii ayuu u yimi faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ara'ayta rajula nin bal iisheeg wajadna helay maca imra'ati rajula markaa istiftaha markaa qof wax weydiinaysa inaad adiga isku miitaaliso hataa dhaxda haggaada nooc iskigadu nin waxaa sameeye qof waxaad uu sameey aad leedahay madhin waxaasaan arkay oo kada ara'ayta rajulan wajada hadduu helo maca imra'ati rajulan in ajalali xumaan ku samayna xumaan ay aqtuluhu ma dilayaan fataqtuluunahu deni idin waa dilaysaanoo dee waa karo xugun baa jira sharci ah qofka qof dilay loo dilay am kayfa yafcalu muxuu samaynaya faqaala rasuul llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi qad nazala waxaa degay fiika adiga iyo wa fii saaxibatika islaantaadii ad qabtay eed ka sheegtay xumaan inay samaysay qur-aan baa ku soo degay fadhab noqo oo faati biha keen ayaga aayaat ah, liaam labadiina waad doodaysaan waad isku dhaaranaysaan ee u yeero soo golo jooji baa layidhi banaanka soo dhig nazla fiika wa fii saaxibatika aayaadkuna qur'aan alkariim marka masalaiaam aayaat licaam waxay ku soo degtay cuwaymir alcijlaani calaa hada xadiidka sidaan ka fahmayna riwaayo kalena waxay leedahay waxay ku soo degtay awal man laacana qofka u horreeyo lagu tadbiiqiyana ahaa ninkaa imaan hilaal bin umaya layidhaahdo labaduba marka su-aasha iyo arrinta way ka dhacday waxay isku dhow yihiin naskii iyo daliilkiina wuu soo degay waxaana lagu bilaabay oo ficil ahaan u sameeyey hilaal ninkan asagana waa aayadaha unbaa isagana kusoo degay marka aaya waaxida akara min sababi nusuul way yeelan kartaa qaala sahl baa wuxuu yidhi fatalaacanaa ninkii uweyminahayo islaantiisii way isku licaantameen way isku dhaarteen mid walbaba uu dhaartay shantii dhaarood afar dhaarood oo inuu run sheegayaa iyo mid shanaada uu leeyahay lacanadda ilaahay inay ku dhacdo wuu dusha iska saaraya haddii uu been sheegayo ayaduna waxay leedahay afar dhaarood iyo mid ay qadabullah ay leedahay carada ilaahay inay korkeeda ahaato hadduu ninkaasi run sheegay marka qadab iyo lacan yaa xoog badan alqadab alqadab ashad min alacn lanna qadabku waa lacnad iyo ziyaada lacnad iyo ziyaadawey saas darteed baa ninka waxaa la siiyey midii ka fududeed oo lacnadii ah liannahu inta badan isagay u dhowdahay runta iyo xaqiiqada ayaduna waxaa weeyaan qadab baa la siiyey intabih weeyaan fogo arrintaada way adag tahay ee isshir markii doona waxay leeyahay cadaab addunya akhafu min cadaab alaakhira aw cadaab alaakhira ashaddu min cadaab addunya way dhaarteen marka labadoodiiba waana maca naas buu leey saxaabu yihi dadkaan ku dhex jiray cinda rasuulilah nabiga kiisa calayh salaam baan joognay falamaa falaaqaha markay bogeen oo mid walba dhaartay oo yidhi isaga been sheegii iyo arrime run baa ay isku dhaafsadeen qaala uwamir baa wuxuu yidhi kadabtu calayha waabaan ku been untay nabi allow yaa rasuul allah in amsaktuha haddaan sii haysto hadday naag iisii noqoto waan ku been untay caradiibu kula duldhacay fa dallaqaha alaaan saddex buu ku furay qabla an yaamurahu rasuulu llaahi sal la ala wasl nabigoon furinba oon amrinba nabigoon furba dhihin ayuu yidhi haddaama sii haysto intaas dambe iyo dhaartan iyo furiinkan iyo waxaa dhanba min jaybi sida jeelkiisi wey almara faaraqat bacda intihaai licaan licaankii markuu dhacayba khalaas waxay noqotay naag aan shaqo isku lahayn ay kala tageen weligoodna aynan isku soo noqonayn marka tan kale waxaa weeyaan waa min cindi nafsi soomaat qabla an ya'munahu rasuulullah wuxuuna rasuulka amrinna harci maaha marka ijtihaad min asaxaabi buu ahaa ijtihaadka asaga ahna ma aha mid muctabara ah hadda muctabar maaha waxaa muctabarka ah waa nabiga calayh salaam ijraa'aadkii iyo boroseska u mariyey iyo inuu yidhi laa sabiila laka saasuu yii raaciye nabig slam jid dambe kuma lihid baa layidhi marka naag aadan qabin inaad furto saddex ku furto dhow hadal iska hadashay weeyaan saasay macnaa noqonaysa qaala ibnu shihab baa wuxuu yidhi fa kaanad waxay noqotay kala geyntaasi sunnat almutalaacinayn labada isku licaantantay ee nin naagta isku dhaartay ee dadka kale uu yiri been buu sheegi dhaartaaya waddadaas maray waddada iyo dariiqada la marin waxaa weeye tafiiq in la kala geeyo fa kaanat sunnat almutalaacinayn kaanadda waxaa loo jeedaa tafiiq in la kala geenayo ee ma aha inay dhaartaan inay isfuraan oo ninka waxbaa furu yiraa ma aha waxadaanii xarmalatu ibnu yaxya atujiibi al ahbaranaa ibnu wahdin cabdullahi ibnu wahdin almasri qaala akhbaranaa yunus akhbaranii yuunus ibnu yaziid alaybi can ibni shihaab azuhri qaala akhbaranii sahl bnu sacdin isaacidiy alansaari ana cuwaymiran alansaariy min bani cajlaan reer bani cajlaan buu ahaaye ataa caasim binu cadi buu yimid caasim binu cadi oo ay adeer ama ahay ama adeer ugu qumanaa qaraabo kalena ay ahaayeen xagga musaaharada reerka iyo xaafadana iyo reqowskoodana duqmu u ahaaba wasaaqa alxadiida bimili xadiidi maalikin wdraja fi xadiii qawlah yunus baa laga hadlaya waxaa mutaabacinaya maalik waa yunus wadraja fi xadii yunus wuxuu xadiidka idraajiyey idraajku waxaa weeyaan waa ilxaaq xadiidkii in la haleeshiiyo maa laysa minhu mudraj layihahda wmudrajaatu fi xadiii maa atat min bacdi alfaadi riwaati tasalat wadraja fi xadiii xadiidki wuxuu ku daray qowlahu wakaana firaaquhu iyaaha kala tegii la kala tegsiiyey bacdu kadib waxay noqotay sunnatan dariiqo iyo wado filmutalaacinayna labada isku islicaamaya sunno iyo dariiqa ay maraan bay noqotay sunnata mutalaacinayna waa tafriiqa wey waxa laga hadlaya ama furiinka iyo waxan kale waxaa weeyaan ijtihaad minhu weeyaan wazaada fiihi wuxuu ziyaariyey yuunus haddana qaala sahl wuxuu yidhi fakaanad xaamila gabadhaasi uu ninkan leeyahay aniga xumaan baan ku arkay ilmahanna ma dhalin buu leehay kaanad xaamilan bay uur bay ahayd fa ibnuhaa wiilkeedii wuxuu noqday yudcaa ilaa ummihi hooyadii baa loogu yeeri jiray hooyadii baa loogu yeeri jiray ina fulaan ayaa dhihi jira ilmaha asaga liannahu ma laha nasab sharciga ma laha lahu abun qadaran laakiin laysa lahu abun sharca qadar ahaan aabba wuu leeyahay oo mini nin kala laga abuuray laga abuuray laakiin sharcan ma aha minidaas mid sharci ku tilmaahoo xaaraan buu ku dhashay zina waladu zina weeyaanoo laysa lahu ab marka ma laha bikhilaafi ciisa calayhi salaam nabiyullaahi ciisa laysa lahu abun sharcan waqadaran aabba ma laha nabi ciise calayhi salaatu wasalaam wax aabba ah hooyadii markaa ciise ibnu maryam baa lahay saasuu ilahay ku abuuray mucjizu aha kan laakiin waxaa weeyaan aabba waa le lakiin aabbahaas waxaa weeyaan waa aabba fuundoobe wey aabba fuundoobe waxba ka jirin zino weeyaan marka yudcaa ilaa umihi baa lagu yeeri jiray uma jarati sunna waxay sunnadu iyo dariiqada sharciga ay ku dareertay annahu wiilkaa yar ama ilmahaasi yariuhaa hooyadii uu dhaxli wa tariu minhu iyaduna ay dhaxlayso maa farad allaahu laha wuxuu ilahay u qadaray muqadara bikitaab um hooyay noqonaysaa hadduu dhinto markaa tariu ulua aw sudusa ayay dhaxlaysaa ulu bay dhaxlaysa uluulmaal hadduuna meesha una walaa kale iyo tacaduday waxbay joogi hooyo walad weeye walad waladkii wey tacadud la weer cabka sooma maqan tii weeyaan ulu bay qaadanaysa ama hadday jiraan kuwaas walaadkii joogaan sudus bay qaadan lahayd marka haddii ulu qaadato ilmahan asaga ah wax tacsiibawixii soo haraysa la yihaya hooyadii baa lagu celilaya maslatu raddi baa yihahda ama tacsiib baa badhigo ayadaa casaraynaysa waana masaa'isha naadirka ee haweenku ay caasin binafsi ay noqdaan almuctiqa iyo middan masaladan ayada ayay caasin binafsi haweenku soo galaan inta kale ragga ayb xaddaana maxamed bnu raafic naysaabuuri qaala xaddaana cabdurazaaq cabdirazaaq bn hamaam asancaani alximyari qaala akhbaranaa ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcasiis qaala akhbaranii ibnu shihaab azuhri can ilmutalaacinayn labadii licaantantay waxaan sunnati iyo dariiqada fiihimaa labadaa la marinayo can xadiidi sahl binu sacd inuu iga warramay akhii bani saacida reer bani saacida ahaa ka dhashay ana rajula nin min alansaar inuu jaaa u yimid ila nabiyi nabiga calayh salaam faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah ara'ayta rajulan wajada maca imra'atihi rajula wadakara alxadiida biqisatihi xadiidkii buu sheegay qisadiisii asagoo wata dakara waxaa lagu leeya waa ibnu jurayj waay waa ibnu zuhri ardadiisa waxaasuu taabixinaya maalik iyo yuunus iyo ibnu jurayj iyo ayb wadakara alxadiida buu sheegay ibnu jurayj biqisatihi qisadiisa asagoo wata kamaa dakarahu suu sheegay yuunus iyo maalik kasii wariy wazaada fiih fatalaacamaa fi masjid masaajidka gudihiisa iyo kulli caamka minhu masaladaa la keeni waana shaydun axaadar masjidka alikena marka waxaa wey waa taqliidu laymaan makaanan ah in aymaantu la adkeeyo makaan ahaanna waa lagu adkeeyaa alfaada la adeegsana waa lagu adkeeyaa azminada iyo zamanka lagu hagaajina waa lagu adkeeya alaymaan muqallada marka laga hadlo marka in masaajidka la keeno jaamica oo mimbarkarkiisa la istaajiyo oo xasarka gadaashiisa lagu hagaajiyo oo deen afar qaarood iyo mufku u adkeeyo shanaad ay raaciso arrimahaasoo dhan marka waxa waa nooc taqliidow inuu qofkii marka uunan ciyaarciyaar oo ugu degdegin oo xadda ayadaa waxaa ka daran cadaabka ka imaan doona waxa uu sameeyey weliba beenta kusii dhaartay inuu iska aqbalo runta runta aqbalo xaddiisa ou qaato ayaa u dhaanto marka waa la adkeynaya wa qaala fi xadiidi faallaqaha alaaa saddex buu ku furay qabla an yamuurahu rasuulu llahi sala allah alay wasalam intuu nabigaba amrinba fafaaraqahaa cinda alnabiy nabiga agtiisu ku faaruqay faqaala nabiyu sala allah alayh wasalam uidaakum tafiiqaas wakaas bayna kulli mutalaacilayn laba qof oo islicaantay kala tegooda waa kaasoo saasaa lagu tagsiinaya waxaa lagu kala tagsiinayaa licaankaa islicaaneen ee dhaartii iyo waxay isqaabsadeen oo midkuna waxaa ka kor noqotay xaddu alqadaf kolku markuu horraysa u dhaartayba gabadhiina wayadar waxaan adaab weeyaan oo inay iyaduna afar markhaati iyo ay raaciso oo saasay iyaduna xaddu zina oga ay uga badbaadaysaa khalaas labada marka madaxa laisuu geliyo oo isu dhigo meesha maxaa imaanaya in labadooda la kala tafiiqiyey ilmahaana hooyadood ebarka loo saaro layihahdo adiga inaad dhashay shaki kuma jireen ninkii laakiin aabba looma hayaan leeyahy soco qaala xaddaanaa maxamed bn cabdillaahi bnu numayr qaala xaddaanaa abi cabdullahi bnu numayrin xaa waxaddaanaa abu bakr bn abi shaybata walafdu lah qaala xaddaanaa cabdullahi bnu numayrin qaala xaddaanaa cabdulmalik bn abi sulaymaan can saciid bni jubayr sayid taabiciin saciid bni jubayr ibnu nufayr radia allaahu canhu taabiciyun jaliil qiimo badan buu ahaa aad iyo aad u qiimo badan min saadaati taabiciin buu ka ahaa wa mujaabu dacwa waxaa la yidhi waa aakhir qofka ugu dambeeyey ee uu dilo alxajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninkii dhiigacabka ahaa ee saxaabe iyo taabiciin iyo saalixiin iyo awliyada ilaahay wax ka badbaaday la waayey ninkaa asagaa qofuu dilo saciid binu jubayr baa ugu dambeeyey ilah qof kala ku sallidin gadaashaybu yidhi waan ka aqbalay alla qaala wuxuu yidhi saciid su-iltu waxaa lay weydiiyey canilmutalaacinay labada isku dhaaranaysa ee midooba midka kale le been buu sheegaya fii imrati muscab muscab imaaradiisii markuu madaxda ahaa ibnu zubayr oo meelaha qaar madax ka noqday ayufaraqu baynahumaa ma la kala geynayaa qaala famaa daraytu maa aquul markii su-aashaa lay weydiiyey hadday isu dhaartaan oo midda dhow ma la kala geyn markaasuu wuxuu ley famaa daraytu ma garanin ma aquul waxaan maro kol waxaad dhahdaa haddaad garan weydana maa daraytu baa taagnaan suaal weydiiyey su-aashii la weydiiye ka jawaabi weyde garan weyd takalluf lama rabo marka ah, wamaa ana min almutakallifiin nabigaa lagu yidhi calayh salaam sidaa dheh famaa daraytu maa aquul waxaan dhaha ma garanin marka haddaada garanin laa adri ku jawaabi alimaamu maalik baa waxaa la yidhi ardu khuraasaan baa looga yimid niman baa u yimid su-aal bay weydiiyeen waxay dhaheen su-aashaasaan u soconnay masaafad dheera dhaweyn waa boraasaan markii madiine loo fiiriyo waxaa lagu imaanayana waa un lug iyo xayawaan nool daabad iyo xas weyaan ma jirto dheer bay soo socdaan intaasoo bilood baa laga yaba soo maraan markaasu wuxuu yii madiikaayaa soo baaray oo soo raadiyey shan iyo toban beri markii uu ka maqan yahay u imaadeen dee maxaad mahaysaa waba imahayo daadi waxba ma garanayo intaasaan soo soconno maalik baan u soconna intaan ii dadkiina sugayeene maxaan dadki u geynaa buu yidhaha dadkii maxaan u geynaa waxaad u geysaan buu yidhi ina maalikan laa yadri maalik waxbama ogo masaladaa ma yaqaano saa u geeyo u geeya laa adri u geeya laa adri waa nisfu lcilmi a'immada iyo salafkuna way yaqaaniin inay laa adri dhahaan saaxibu maraaqi sacuud waa kale fa kullun min eh, manaaxi arbaca kul min manaaxi arbaca yaquulu laa adri fakun muabica fakun mutabica manaaxid arbaca yani alaimat arbaca bu ka wada afarta aimadaba laa adri bay dhaheene ku raac ama laa adri weliga hakaysta haka maagmaagin waa jidka ugu sahlan qofku ku badbaadi kara waayo hadduu fatwada iyo masalada u garan waayo marka wuxuu leeya famaa daraytu maa aquul waxaan dhahaa ma garanin nabiga ba alay slam intii la weydiiyo ka aamusi jiray ilaa uu nas iyo daliil iyo xugun oga yimaado isagoo hadalkiisu uu sunno yahay oo xadiid yahay xadiidkuna waad og qur-aanka kariimku uu la yahay xagga xukunka iyo kucamalfalka iyo kudhaanka ah. wamaca daalika ilaa waxay oga yimaado ama mutli ah, ama hayru mutliha aayad ah, quraan ama xadiid nabawi ah oo loo waxyooda waa daraytu maa aquul famabaytu waan tegay ilaa manzili ibni cumara cabdullaahi bn cumar gurigiisi baan tegay bimakata makaan ugu tegey adoo xaj wax u yimid ibnu cumar madiina u ahay yaanu imaaday faqultu waxaan ku yidhi lilghulaam addoonkiisiibaa waxaan ku yidhi ama khaadimkiisii istaadin lii ii weydii inaan u galo cabdullahi bin cumar baan u socda waa xilli kulub oo qayluula ah xilligaasuu maskaradii rabaa inuu soo faa'iidaysto istaadan idan ii weydiiye cumar cabdullaahi binu cumar hulaamkii buu saa ku leeyahay ibnu cumar waxaa la og yahay ashad nnaas buu ahaa base ninka ugu zaahidsan adduunyada wamaca daalika lahu qulaam addoon buu ilaahay u khidmeeya ayuu leehay fasuhdiga fi dunyaa waxaa weeyaan inaan aakhiro aad kaga mashquulin qaala wuxuu yidhi inahu qaa'ilun addoonkiba wuxuu yidhi inahu asagu qaa'ilun min alqayluula wuu qayluushaday maalinta niskeedoo la saxda dhaha qolada waya hurdaayo wuu qayluushaday xilli kulul baa la jooga makana xilliga kulaylka aad bu daran tahay inahu qaa'il ay qaa'ilun ay naa'imun qayluula waa jiifaa fasamica waxaa maqlay sawtii fasamica sawtii buu maqlay cabdullahi bin cumar hadalkay buu maqlay weli muusa xanisho waa siid buu herinayay qaala wuxuu yidhi ibnu cumar baa wuxuu yidhi ibnu jubayr ma cabdullaahi ibnu jubayr baa qultu waxaan idhi nacam haa qaala wadkhol soo gal buu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay maa jaa'a bika kuma keenin haadihi saaca saacaddan ilaa xaajatun dam ayaa ku waday xilliga kafiiri waa yacni qiimaynta waqtiga qofka markuu yani qof noocaasoo kaleo meel fog ka yimidoo uu og yahay inuunan iska soconin ee way tahay dad aan laga qiiluushan karin oo laga yaabo xilli kasta telefoon meel munaasaba kusoo diraan oo mar walba albaab kusoo garaacaan markaasoo kale kaasoo kale waxaa weeyaan dhib mala inaad iska aamusto ama aad tidhaahdo bannaanka waqti kale noo ahaato dhib ma laha marka wuxuu ilaa dan baa ku keentay fadakaltu waan soo galay faidaa huwa muftarishun waxaa u goglan oo u gogladay bardaca ayuu gogladay waa maro aan qiimo badan lahayn oo qobtal iyo waxa xoolaha dameerka iyo waxa korka laga saaro ayaa bardaca la yidhahda mutawasidun wuxuu ku tiirsan yahay wisaaratan barkin xashwaha waxa lagu cubay ee suuf ahaan loo geliyana liifu liifu liifku waa geedka timirta salkeeda qashirkeedaas weeyaan oo qallafsanba kaasaa lagu cubay oo looga dhigay suuf marka nucuumo iyo jileec iyo raaxa meesha ma taallo qultu waxaan idhi abaa cabdiraxmaan yaa abaa cabdiraxmaan cabdulahi bin cumar kunyadiisi wey abaa cabdiraxmaanow almutalaacinaani labada licaantamay ayufaraqu baynahuma la kala geyn markay licaankood iyo dhaartooda ninkiina uu yidhaaho waxbaan ku arkay inay tira been buu sheegi dhaartaa shanta ah afartaa iyo middaa waadka ay la imaadaan ma la kala geynaya mise waxbaas kugu laaban qaala wuxuu yidhi subxaan allah yani masalada say waadix u tahay iyo arrintaa halka uu ka weydiiyey nacam nacam haa waa la kala geyn ina awala man sa'ala can dalik qofkuu horreeya arrinkan weydiiye nabiga fulaan binu fulaan buu ahaa qaala wuxuu yidhi uwaymir iyo hilaal baa lagu yaqaanay labadaas saxaabi qaala wuxuu yidhi fulaan yaa rasuul allah ara'ayta waxaad noo sheegtaa an low wajada hadduu helo axadunaa midkaano imra'atu waxaaskiis calaa faaxishatin xumaan hadduu ku arkayo zino kayfa yasnacu muxuu samayni in takallama hadduu hadlo takallama wuxuu ku hadli biamrin amar cadiimin weyn buu ku hadlayaa oo waxaa laleeyahay iyo xadulqadaf markhaati keen baa laleeya waa la daba socon wain sakata hadduu aamusona sakata waa aamusaya calaa mili daalika wax weyn oo lala aamusi karin oo ciil ah ayuu la aamusayaa muxuu sameeyaa qaala fasakata nabiyu sala allah alay wasalam nabiga waa aamusay falam yujibu oma jawaab nas lamayo daliil lamayo xukun lagaayo daliil hadduu jirin aamus wey falama kaana bacda dalika ataah haddana waa u yimid mar kale faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam ina aladii eh, ninka faqaala ina aladii sa'altuka marka waa caasin oo marka hore weydiiyey si iftiraadi ah kadib laakiin arrintii oo qowskii ka dhacday reerkii oo cuwaamir uu soo dirsaday waa kan wuxuu yidhi ina aladii arrinkii sa'altuka aan ku weydiiyey can xaggiis qad ibtiliitu bihi waa lagu ibtileeyey wixii aan lahaa bal hadday dhacdo maxaan ka samaynaa oo aan rabay inaan xukunkeeda ka sii ogaano onayna haysataaba faanzal allah caza wajal wuxuu soo dejiyey haulaai alaayaat aayadahan fii suurati nuur wuu soo dejiyey ninkii waa kii marka la celiyey kadib cuwaymir baa yimid ويضرب الود الأخذية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات طيب فتلاهن عليه ووعده وكد الأخذية ninkii isaga ahaayee naag gabadha wax sheegay ayaduna waa la keenay oo wacada waa wacdiyey dakaro waa xasuusiyey cadaabka aakhare iyo waxa ka daran adduunyadan haddii xad iyo wax laga oofiyo aakharaha cadaabkeedaa ka daraneen intaad ushan iyo xaddan iyo jaadalkan aad ka cabsato been ha u barheelin aakharaha kaaga darane saas wey aakharaha ka daran naaru jahannam ashaddu xarba jahanama naarteeda waxba ka kulul wa ahbarahu wuxuu u sheegay anna cadaab addunya adduunyada cadaabkeeda oo xagga laga oofina yaa ahwanu ka fudud min cadaab alaakhira aakhira cadaabkeeda qaala ninkii wuxuu yihi laa ma ya rasuul allah been ma sheegayo aladii bacaaka bilxaqi baan ku dhaartay maa kadabtu calayha kuwa been uumanaya gabadhan oo waan ku arkay uma dacaahaa gabadhii u yeeray fawacadaha waa wacdiyey wadakarahaa waa waaniyey wa wuxuu sheegay anna cadaab dunya adduunyada cadaabkeeda oo haddii xad laga oofiyo o rajm iyo dhagax ay ku dhimataa ahwaru wuxuu ka fuduudaya min cadaabi alaakhira aakhira cadaabkeeda arrintaa ayadaa ka joog iska qiro qaalad waxay tihi laa maya bacd ariwaayaat inay xogoo yar istaagtay markii wacdigii iyo waanidii oo loo maleeyey inay ka noqon doonto kadib bay gadaal iska xanaanato tihi reerkaa naga ceebeen mahay markaasay waladii bacaaka bilxaq inahu lakaadibun been buu sheegaya fabada'a birajul marka xayaaya dhaarta ninkii baa lagu bilaabay fa arbaca shahaadaatin lilah afar maqhraati ama dhaar waa dhaar oo maqhraati aana wuxuu ku maqhraati gashanaya ilaahay inahu asagu lamina saadiqiin inuu kuwa runta sheegay u ka mid yahay waalkhaamisatu markii shanaadna ana lacnat allahi dacaladiia calayhi korkiisa inay tahay in kaana min alkaadibiin hadduu beenaalayaasha ka mid yahay ayuu shan kaga dhigay uma annaa wuxuu ku labeeyey bilmar'ati haweenaydii iyaduna adna maxaa qabtaa fa way dhaartay iyaduna arbaca shahaadaatin billaahi inahu asagu la min alkaadibiin kuwa beenaalayaasha inuu ka mid yahay waalkhaamisatu markii shanaadna anna qadaballaahi carada ilaahay calayhaa korkeeda inuu ahaado in kaana hadduuba yahay min asaadiqiin kuwa runtu sheegaya ayaa iyaduna raacisay kawar waa hal shay hal qibuna weeyaan been buu sheegaya rumaye mid unbaa marka axadukumaa kaadib mid unbaa been sheegaayo oo saasuu nabig alai salam yii midkiin unbaa been sheegaayo uma faraqa baynahuma waa kala tagsiyey nabig alai slam khalaas wuxuu yidhi kala dhaqaaqa soo saaba warkaana halkaasoma gaarin naaganimo iyo reernimo damba way bayshay meesha ayada way hallowday gobashii way hallowday sumcaddiina way hallowday iyo karaamadii nin walbaba ardada ilaahay waasaca ha ku dhaqaaqo waa la kala tirsan khalaas wax dambe isku soo noqoda dambe maba jirtaba waxadaniihi caliy bnu xudrin buu leeyahay sacdiyu qaala xadaanaa ciise bnu yunus ibn abi isxaaq asibeeci qaala xadaanaa cabdilmalik ibn abi sulaymaan qaala samictu saciidan samictu waxaa maqlay saciid ibna jubayr qaala isagoo yidhi su waxaa la weydiiyey canilmutalaacinay fii zamani zamana muscab ibnu zubayr falam adri ma garanin maa aquul waxaan ku jawaabo in la kala geeliyo in kale faataytu cabdallahi bni cumar baan u imaaday faqultu waxaan ku yidhi ara'ayta almutalaacinayni bal ka waran ayufaraqu baynahuma la kala geenayaa bimujaradi talaacum mulaacanadaasi miyaa lagu kala geyni waa inay isfuraan uma dakara midi xadiid ibnu numayr waa soo maray inuu yidhi subxaana allahi nacam kolba haddiiba u la yimaadaan hadalladaas isqaabsadaan saasaaba kala tagiya qaala waxadaana yaxya bnu yaxya waabubakr bn abi shayba wazuhayr bnu xarb walafdu liyaxya qaala yaxya ahbarna waqaala aakharaani xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can camar can saciid bni jubayrin can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay waali wasalam lilmutalaacinayni wuxuu ku yidhi xisaabukumaa cala allah xisaabtiinna ilaahay korkiisay ahaatay ilaahay baa xisaabi doono axadukumaa midkiin unbaa kaadibun been sheegaay midan waxay tihi been buu sheegaya midan kana wuxuu le run baan sheegaya midunbaa been sheegi kol haddii wixii xisaabaa ah qarana ilahay ba u taalla naxnu naxkumu dawaahir weeyaan wallahu yatawalla saraay marka xukmu lxaakim xaakimku wuxuu xukumayaa daahirkay waxa u muuqda inamaa ana bashar wa inakum taftasimuuna calay waa ku dhihi jira nabiga calayhi salaatu wasalaam dooda nabiga alay slam loo soo gudbiyo wuxuu raacayaa duruqu lxukmi iyo daahirkii iyo waddooyinkii la qaadi jiray u muuqaasinaya amaa wixii xaqiiqadatlamri ah ilaahay unbaa hadhow subxaana watacala la hortegi doonaa kan beenta ku dhaartay kama beenta ku dooday ilahay hortiisa la tegi doonaa subxana watacala waad artaa dar sida loo banaysta ad garanaysa waxaaba looga soo baxaba jaamacado beenta soo ma garanaysaan beenta jaamacadaha looga soo baxaa sida dadka loo indasaraxaadin lahaa ee wax loogu dabagedin lahaa ee loo jallaafateyn lahaa ee dusha looga saari lahaa wuxuunan ahayn oo wuxuu leeyaho xaqa looga tuuri lahaa ugu dambayna qalinka loogu duugi lahaa inuu yahay qof aan waxba lahayn ama wax lagu leeyahay jamaalo saddex magayaa loo bixiya ad ogteed ya almuxaami walooyar looyaraa loo bixiy sooma ayb shareecadu way ogashahay qofkan maxkamadda taagan qof ku dhaama bayaanka iyo caddaynta inuu wakaasho wakiil ka dhigto way bannaanta oo yidhahdo ah, maarata iga carab eh, maarata toosane iyo ii hadal laakiin wakaa waxaygii caddayntaydii kada waxaa la tag wuu dhihi karaa laakiin salban wa iijaaban ilaa inuu qofka lagu difaaco inuu maaragtay isaga uu beri yahay qofka kalena uu baalim yahay difaac la galo oo dagaal la galo intaasoo wax lasoo aruursado kadibna sida wax lagu qaato arrintaa iyadaa waa arrin qofka uu difaac islaamka iyo qofkan aan hadli karin iyo ay tahay dariiqiisa caddaa ee madluumka laga gardarraamo wax ku maamulayo xo ma ahateen laakiin waxaad arkaysa aalimkii oo loo teeteynaya aalimkii waa loo teeteynaya ama loo doodaya ama loo hadlaya maxaa ka dhashay marka waxaa ka dhashay aantum haaulaai jaadaltum canhum fi xayaati dunya faman yujaadilu llah canhu yowma alqiyaama yaa maanta qoldoodii maanta qiyaama ay u doodi doona waxay soo gelaysaa oo kale walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum naar dadka daalimiintaha u iilanina oo ha u hadlina oo ha difaacina daalim laga yaabo in wax diray wax dhacay wax kufsaday ya ijraam iyo xumaan gacmaha kula jira ayaa kii loo doodo dhaqaalo lagu bixiyo weliba ayaa la soo saaraya haas laleeya waa beri waxbaa lagu waayay arrintaa marka khatarteeda leeda waa arrin aad iyo aad cuquubadeeda u leh oo ay tahay qofka muslimkaa inuu ku baraarugo qofka u doodayo wuxuu yahay tahay kelimaadka iyo hadallada iyo erayada uu ka hadlayo waa la qoraya raadka ka dhalan iyo natiijada ka imaanaysana waa qorantaa iyaduna marka in lagu baraarugaa loo baahayey axadukumaa kaadib laa sabiila laka buu nabigu yidhi mid wax waddaad ku leedahay calayha gabadha ma jirto soosaa umada dhaarna ayadana min dhaarnahaa jid dambe oo haweennimo iyo naaganimo iyo marwadnimo way kaaga dhamaatay qaala markaasuu ninka wuxuu yidhi ya rasuul allah maali xoolahayga ansiiya wey meherkii awr hayso celiso qaala nabigu wuxuu yidhi laa maala laka xoolo kuma lihid maalku maal ma lihid in kunta sadadta calayha haddii aad gabadha waxaad ku sheegtay aad ku run sheegtay ood runay ahayd fa huwa maalkaadii bimastaxlalta wixii aad ku xalaashatay min farjiha farjigeedii wey soo umada galmoodin umada naagaysanin maalintaasaa meherkii oo dhan ba uu kaa gubtay meherkii dhan waa gubanaya kol ninka naagtii uu arooso wax meheroo dambe uu ka soo ceshan kara ma hadduuna u galmoonin oo cabdi uu ahaa saa ku kala tagaanna nisfu lmehri musamaa ayuu qaadanaya meherka niskiis marka mima staxaabta min farjiha reer isqabaada heebeer waa carruurtu waa lasu haystaa wain kunta kadabta haddaad ku been ulatay calayha gabadha korkeeda oo been ku sheegtay waxayna ahayn aad ku sheegtayna fadaaka kaasa abcadu laka kaaga fog minhaa xaggeeda kana kaaga fog buu nabi alayh salaatu wasalaam ah. maxaa yeelay inaad ku been uumato haddana aad xoola heshido ma dhici karto wey qaala zuhayrkii riwaayatii xadaana sufyaan can camr samica saciid bnu jubayr yaqul samictu ibnu cumara yaquul qaala rasuulu lahi sala la alay slam taabacow waxadaana abu rabicu zahlaan qal xadaana xamaad ibnu zayd bnu dirham can ayuuba ibn abi tamiim saqayaani can saciid bni jubayrin can ibni cumara cabdulahi bn cumar bn khadaab qaal faraqa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa kala geeyey bayna akhaway bani cajlaan labadii reer bani cajlaanay isqabtay cuwaymir iyo naagtiis wa qaala wuxuuna nabigu yidhi allahu yaclamu ilaahay baa og oo yaqaano garan ama axaduhum midkiinkaadi inuu been sheegaayo fa hal minkumaa tahay mid toobadkeeni ma igu jiraa intan hadda nafta ka bixin ama aad nooshiin oo soo noqon oo in la tadhiiriyo la dahiriyo diyaar u ah oo xagga laga oofiyo aakhara ka darane waxadaanaa ibn abi cumara qaal xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can ayuub ibn abi tamiima samica saciid ibnu jubayro qaala yihi sa'altu ibnu cumara baa waxaan weydi can alicaam fadakara can ibni isaas bimilihi ayuu ka sheegay qaala xadaanaa abu qasaan almisciyu malik ibn cabdiwaaxidin ومxamed بn mثنى alxanaزي abu musa وبn bashaar mxamed بn bashaar bin dar wlafظ lmismiciy lafdiga xadiidka abu qasaan baa iskale mismci وبn mثنى waa la leeyahay qaaluu waxay dhan xadثna nucaad wahuwa ibn hishaam qala xadaanii abi hishaam bin abi yuusuf istiwaa'i sambr can qataada bni dicama saduusi can casrah can saciid bni jubayrin qaal lam yufariq muscab bayna almutalaacinayn labadii licaantantay muscab muuna kala geynin fii ibratihi xilligii imaaradiisii madaxda ahaa qaala saciid baa marka wuxuu yidhi wanukira daalika licabdilaahi ibni cumar baa loo sheegay saciidka la weydiiyey laa adrii buu yidhi ibni cumar buu u yimid nasooba ka jooga waa soo martay masalada hadda waa muqtasaba lagu soo gaagaabiyey wanukira daalika licabdillahi bni cumar baa loo sheegay daakirku waa saciid binu nufayr xilli qayluulo u yimid saciid binu jubayr qaala faqaala faraqa nabiyullahi sal slam wuu kala gey bayna akaway bani cabdilahi khalaas laba qof oo waxaa isku sheegtay oo isku tiri oo isqaabsatay ma noqonayaan laba issii qabayso sidaasay ku kala tageen waxadaanaa saciid bnu mansuur waqutayba bnu saciid bnu jamiil albaqlaani albalaki qaalaa waxay dhaheen xadaanaa malik ibnu anasin abi cabdillaah aw xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi walafdu lah qaala qultu limaalik waxaan ku yidhi xadaaka naaficun muu ku warramay can ibni cumara ma kaaga warramay ana rajula nin inuu laacana licaanay ku dhaartay imra'atahu naagtiis inuu ku arkay calaa cahdi rasuulillah xilliga nabiga calayh salaam oo fafaraqa rasuulula nabigan uu kala geeyey baynahumaa labadoodii wa alxaqal walada ilmihiina uu haleeshiyey biummihi hooyadiis imaam maali o naafic makuu sheegay qaala imaam maali wuxuu yhi nacam haa sheegay xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana abu usama xamaad xaw xadaana ibnu numayr qaala xadaana abi alaa xadaana cubaydullah cubaydullahi alcumari ibn cabdillaahi bn xafs bn caasim can naafici mawla bna cumara can ibni cumara cabdullahi bn cumar bn اkhadaab qaala wuxuu yidhi laacana rasuulu llahi sala اllahu alيh wasalam ayaa licaamsiiyey isku keenay calamadooda dhaartaa bayna rajulin min alansaar nin reer ansaarida imraati xaaskiisa faraq baynahuma kadibna waa kala geeye wuxuu laa sabiila laka waddadii uma sugnaan waxadaanaa muxamed ibn muhana wacubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya wahuwa alqaطaan can cubaydillahi bihada isnaad sanadka haddaan soo maraynay iyo kuwii kasii horreeyey mutaabacaad weeyaan oo cabdullahi bnu numayr iyo abu usaami iyo raggaasuu mutaabicinaya ninka la yihahdo yaxya ibnu saciid alqaطaan xadaanaa zuhayr bn xarbi cuثmaan bn abi shayba waisxaaq bn ibrahim walafd bn zuhayr qaala isxaaq abarna waqaala akharana xadaana jariir بن cabdilxamiid can axmed sulayman bn mihraan can ibrahim الnakci can alqama bn abiwaqaas can cabdillahi bn mascuud alhudari radia allahu canhu qaal inaa annaga buu leey cabdillahi bn mascuud oo leylat aljumca habeen jumcaha joogna annagoo habeen jumcaha joogna filmasjidi masjidka nabigana ku jirna idjaa waxaa yimid rajulu nin min alansaari reer ansaareeda noo yimid faqaala wuxuu yidhi low ana rajula nin hadduu wajada helo maca imra'ati naagtiisii maceeda rajulan nin ku arko fatakallama uu hadloo yidhaahdo war naagtaydu baan ku argay jaladtumuuhu waa oo xajalqadaf baad ka oofinaysaan aw qatala hadduuba dilo oo isqaduu waayo ninkii ku ka gooyana qataltumuuhu oo oga daran tahay waad dilaysaan wain sakarta hadduu shib iska dhahana sakata wuxuu la aamusnaan calaa kaydin cara iyo ciilbuquuq ula baktin karaba wallahi baan ku dhaartay la as'alanna canhu rasuul allah masaladaasaa nabiga weydiin calayhi salaam falamaa kaana min alqadi berri markii la gaaray ataa rasuul allah nabiguu yimi ninka asaga ahaa sala allahu calayh waaalih wasalam fasa'alahu waa weydiiye faqaal low anna rajula nin hadduu wadada arko maca imraadkii xaaskiisa rajula nin fatakallama uu hadlo jalabtumuuh waa jeellaysaanoo caddaynay maqhaatina haysatid ma ahaa xatulqadab siddeetan jeedal baa ku garacaysaan aw qatala hadduuna dilo oo fudaalo oo uu yidha ninkaysu fakadaa hadda kurka ka goona qataltuhu waad dilaysaan oo caddaynna ma haysid ninbaad dishay marka nin aad dishayna waa laguu dili aw sakadaad u aamusana sakata la aamuusa calaa qayr cadho iyo haboog buu la aamusnaanaya waa nin aad iyo aad u cadhaysan muxuu samayn faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam allahuma ftax ilaah fur masaladan waa masalo adag waana wax dhici kara ninka soomaartiisa u garqaadanayo suu waa masale casiiba asiiba ah, culayskeedana waxaa la yidhi qof zino kuma sheegi kartid haddaadan afar maqaatiha aada keenin oo afartaba isku waafaqay in uu camaliyadii iyo ficilkii ay samaynayeen guri bay isla gareen iyo shanqar baa maqlayna iyo biyo iyo qabays baa maqalay iyo waxbaa waxaasoo dhan lama aqbalay ya waa inaad waa inay arkaan labadii shay oo isu dhex jirta waa inay sheegaan marka arrintaa iyada ana aad bay u adagtay lidalika bacd riwaayaat waxay leedahay markii la yidhi maqaati keen aw ilxaddu calaa dahrika markii la yidhi managa allow marnaatiyo idinku saaran baan intaan orda maqaati dooran buu yidhi intaan maqaatiga ku maqnahay baa lakala dunguda ma lakala darari arrin culayskeeda le wey markaasuu nabigu ilaahay baryey arrintan waa allahma aftax noo wajacala yadcuu inuu ilaahay baryaayo subxaana wa tacaala nabiga ilahay u baryay oo waxyiga mararka qaarna wixii oo aan la dareemin buu imaan jiray oo ilaahay baa yaqaana maslaxada addoommaha alaa yaclamu man khalaqa waladiif alkhabiir mararka qaarkoodna nabiga calayh salaam baahi uu qabo darteed iyo cirka uu fiirinayo iyo allabari ayay ku imaan jirtay mararka qaar iyo culays nabiga la saaray su-aalo la weydiiyey oo lagu xujeeyey oo kale ama ma ahe arrintan oo kale oo imaato ama masaladii qiblada iyo walaajinteediio nabiga calayh salaam ilaahay uu ka hadlay u yidhi qadna wataqallaba wajhika fi samaa arrimahaaso dhan tan marka waxaa weeyaan nabiga waa ku taagnay fanazalat aayatu licaan baa soo degtay waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum waa haweenkooda intay wax ka sheegaan zina ku sheegaan markhaatir aan haynin waxaa weeyaan arbaca shahaadaat weeyaan ayatu ka hadasha hadihi alaayaat buu soo degtay fabtuliya bihi dalika arajul ninkiyaasaa lagu imtixaamay min bayni naas oo arrinta ay qabsatay fajaa huwa waimraatu asagii xaaskiisibaa yimid ilaa rasuulilahi nabiga calayh salaam fatabacanaa way licaantameenadooda waa dhaartay fashahida rajulu ninkii wuxuu qiray oo caddeeyo la imaaday arbaca shahaadaatin afar dhaaroodo bilahi uu markhaati gashanay inahu asagu la asaadiqiin kuwa runta sheeg inuu ka mid yahay uma lacana alkhaamisa markii shanaad buu lacaantamay anna lacnatallahi calayhi korkiisa inay tahay inkaari min alkaadibiin hadduu beenaalayaasha ku jiro lacnad ilahi inay ku dhacdo ayuu shan kaga dhigaya fadahabat ninkii markii la bogaalayahay adiga ka hadan islaantii markaasay fadahabad isku diyaarisay litalcana ayadana ina licaankeedii ay la imaato faqaala laha rasuulu lahi sala la alay slam ba wuxuu mah sadri wey mah ka aamus maajoog faabad way diiday waxaydi maya waan dharan falacanad markaasay licaantartaa iyaduna falamaa adbaraa markay jeedsadeen oy tageen qaala nabiga alay slam wuxuu yidhi lacallahaa an tarjii'a waxaan waxaan rajaynaynaa inay la imaato bihi xamligaa ay caloosha ku wado aswadaxaabee mid madow jacdarku dhacda ah, ninka lagu tuunsanaa ee lalahaa goboldhaafku ukraynku soo weeraray yaa wuxuu ahaa nin madow oo timo adag buu ahaa nin kalena nin casoo iska jidhuwan ah buu ahaa marka inay ka imaato ayaa raja qabnaan fajaad waxay la timid bihi xamligii aswada ilmo madow oo jacdan aswadaaaliya jacdan oo timo adag ayay gashay ah. marka arrinta ayadaa waa qariino kale wey qariino kale weeyaan waa caddaynaysa naagta inay beenta wax sheegtay iyada iyo xaggeeda uu qalad ka imaaday ah. laakiin maca daalik intii la celiyo dhihi maayo kaalahaya dhagax baa laguu diiyey xukunkaas horaa dhacay licaam bay masalada ku tagtay masalatu sharah iyo isku ekaanshahona qaraa'in weeyaane laakiin xukun xugun laguma xukumayo arki doonaa ayb waxadaanaa isxaaq bin ibraahim akhbarana ciise bn abi isxaaq xadana abubakr bn abi shayba qaal xadana cabd bn sulayman jamiica an acmash bihadis naxw waxadana maxamed bn muhana qaal xadana cabdullah ala xadana hishaam an muxamedin maxamed bn siriin qaal sa'altu anas ibnu maalik baan weydiiyey anas ibni maalik wa ana araa anoo u arka ana cindahu atiisa minhu su'aasha aan weydiin cilman cilmi uu hayo oo masale uu garanaya inay tahay anoo og baan weydiiyey faqaala waxuu yidhi masalatu lixaan iyo wixi aad ka ogtahay faqaala wuxuu yidhi anas ina hilaal ibnu umaya ninkii hilaal binu umaya ahaa wuxuu ka mid ahaa axadu alaaati aladiina tiiba calayhim saddexdii laba ka wada aqbalay kacb ibnu maalig iyo muraare iyo hilaal bay ahayn soomeen maxaad u jamcin jiray sheekh maka ayaa u jamcin ninku waa muraara kaafkuna waa kacab haaduna hilaal ina hilaal ibnu umayata qadafa imra'atahu xaaskiisii buu qadfay bishariid binu sabxa nin shariik binu saxmaan la yidhaahdu ku qadfooy ninkaasa ah wuuyaan ku arkay wa kaana wuxuu ahaa hilaal akhaa albara binu maalik bay walaala ahaayeen yuumna xagga hooyada wa kaana hilaal wuxuu ahaa awala rajuli ninka ugu horreeyey laacana laacanan licaamataana fil islaam islaamka dhexdiisa wax dhaarta noocaasa la yimid oo lagu xukumay asagaa ugu horreeyey qaala falaa ana waxaan soo marray maalik binu cuwaymir isagana aayadda ku soo waradegtay laakiin furinta waxaa ugu horreeye lagu fuliyey hilaal qaala falaacanahaa waa licaamay naagtuu ka dhaartay faqaala rasuululahi sal allah alay wasalam baa wuxuu yidhi absiruuha fiiriya naagtan xaamilada fain ja'ad hadday la timaado bihi xamliga iyo uurkaas abyado ilma cas sabiban tima jecsan qadyal caynayni indhihiisuna xoogow ay guduud wax ku jirjiraan indhaha aan ka walaagsaneen fa huwa lihilaal bin umaya waa kii qabay hilaal binu umaya iskale khalad buuna gabadha wax uga sheegay wain ja'ad bihi hadday dhasho la timaado agxala indha kuulan indha madow adag xamshu saaqayni oo dhugihiisa lugahana ay hilib yar yihiin laakiin waa kuba khadlan baa khadlan waa kubab waaweyn buuley xagga lafaha laakiin hilib badan ma saara xamshal saaqayni saaqaynkiisa dhudhumihiisa lugahana ay xogow yar maaratay eh, hilib yar yihiin fa huwa lishariik binu saxmaa shariik binu saxmaa ayaa ilmaha dhalay laakiin lagu xamanaya qaala fa umbitu waxaa la sheegay annaha jaa'at bi inay dhashay akxala mid indha madmadoowaad madu inla kula yahay jacdan tima adag xabsha saaqayn oo dhubihiisa lagu unaayo yar maarata hirbir yihiin oo hidib aan lahayn wain kaana hado aaba khadlan waxadaana muxamed bn rumxin ibn muhaajir waciisa bn xamaad almisriyaan walafdi ibn rumxin qaala akhbarana layth ibnu sacdin can yaxya ibni saciid alansaari can cabdiraxmaan bn qaasim can qaasim bn muxamedin can ibn cabaasin radi allahu canhuma cabdulaahi annahu qaala wuxuu yidhi dukira talaacumu baa lasoo sheegay cinda rasuulilah ricaanka iyo masaladaa ku saabsan faqaala caasim bnu cadiba wuxuu yidhi fi dalika qowla hadal buu ku hadlay oo arrinka hadday dhacdo annaga gacan baan adeegsanaynaa iyo waxbuu ka hadlay uma insalafa waa iska tegey faataahu rajulu nin baaba u yimid min qowmihin qowmkiisii ah waa cuwaymir yashkuu ilay u sheeganayo annahu wajada inuu helay maca ahli reerkiisa rajulan faqaala caasim baa wuxuu yidhi mabtuliitu laguma ibtilaynin bi ila liqowli waa isgartay ereygii aan ku hadlay ee waxaan dhicinba aan ka sii hadlay anaa lagu imtixaamay waxan imtixaan weeyaan ixfid ah, lisaanaka an taquula fatubtala ina albalaa muwakkalun bilmantiqi ma tuliidtu bi hada ila liqawli balaayaha kasii sheekayn ha sii saasanin ha saasanin xataa nabiga calayh salam wuxuu dhihi jiray laa tatamanaw liqaa'a alcaduw cadowga la kulankiisa ha tamaniina nasalu llaha mxuu ahaa ahabaaq fadaa laqaytum fasbiruu nacam aw kamaa qaala calayh salaatu wasalaam fadahaba bihi ilaa rasuuli illah nabiga calayh salaam buu u yimid faahbaro waa u sheegay biladii wajada calayh imraata waa marka de arrinta xadiidka soo marray caasim waa kii u yimid waa kii la ceeyey kadib waa kii haweyme toos u yimid arrinkii buu u sheegay wajada uu ku helay calayh imraatu wa kaana dalika rajulu musafara nin wuxuu ahaa midab ahaan musafara sufra yani midab yar casiid ahaan xigeen buu ahaa jajaallo ah qaliilo laxmi hilibkiisana waa yaraayo waa hilib yaraa sabda shacri tigihiisana biskay lahaayeen wa kaana aladii uddaca calayhi ninka uu ku sheegtay korkiisa annahu wajada inuu helay cinda ahli ka helayna khadlan bu waaweyn aadamo maariin ah kaiiralaxm hilib badan kaiirlaxm hilib badan yihi laakiin xagga kubabka iyo lugaha khamshi buu ahaa kubab waaweyn buu lahaa laakiin aan lugaha xaggiisa waa soo maray faqaala rasuulu llaahi sala allah alayh wasalam wuxuu yidhi xagga kaiirulaxm bacda riwaaya waxaa soo aroortay mxuu eh, ahaa kabiiru inyatayn oo kale agga baryaha buri waaweyn faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi allahuma bayin ilaah noo caddeed huwa bacd waxay dhashay shabiha mid u eg birajuli aladii ninkii dakara zawjuha ninkeedu uu ku sheegay annahu wajadahu inuu ku arkay cindaha agteeda oo iyada ay ku gacanseennay kii maweg bay la timid ah, faayna yakuunu shabahu buu nabiga alay salaam markii ay gabadhii nabiga alay salaam ay tiri hal cala almar'ati waslun idaa hiya ixtalamat way bacda ummahaati lmuminiin ay tiri aw taxtalimu almar'a umsalamihi Ah, waa kii dhiigta nabiga calayh salaam fabima yakuunu shabahu ikaashaha ikaashuhu saamayn buu leeyahay wuxuu leeyahay saamayn buu leeyahy laakiin axkaamta waxaan soo marray xugun inaan laga qaadanaynin masaladii yani qariino way tahay min baab shubahaad waan soo marray masaladii ku saabsanayd cabdi bnu zamca iyo sacad bin abwaqaas isku haysteen addoontiisii ibraahim zamca ah, iyo ninkii dhintay ahaa cutba binu abdulwaqaas gaashihii iyo arrintii nabiga cala salaam xukunkii uu xukumay daahirkii iyo alwalad ilfiraash laakiin haddana shubahaad waxtajib ya sawda aan soo qadanay falaacana rasuula baynahuma waa leexaantay labadoodii faqaala rajulu nin baa libni cabaas cabdullahi ibn cabaas wuxuu ku yidhi fi majlisi majliska fadhiyey yaa ibn cabaas wuxuu weydiiyey ahiya middaa ayada ah ee ilmihii ninkii lagu tuumaayey ilma u eg baa sheegtay allatii matiibaa qaala rasuululahi nabiga uu yidhi markii dambe calayh salaam low rajamtu haddaan rajmin laha dhagax ku diri lahaa axaddan qof biqayri bayina caddayn la'aan caddayn la'aan cad haddaan waxaan hayn oo shub shubhe iyo qaraa'in kale haddaan wax qof ku diri lahaa la rajamtu haadihi intanaan dhagax ku diri lahaa miduu yidhi miyaa faqaala ibnu cabbaas wuxuu lah maya tilka kaa imra'atu naag bay ahayd kaanat tudhiru muujin jirtay filislaami islaamka dhexdiisa dhaqanxumo iyo xoogo ficilxumo ah iyo qaraa'inii muuqaalla aan wanaagsaneen ka muuqatay laakiin intii midigii bidix laga saaro yaa wax caddayna la waayey ah, meeshu wuxuunbaa ka dhawaxooyar waxaan ficilin baa ka yar muuqmuuqda laakiin haddana wax sheegaa oo yidhaahdo iyo maantii la samaynayaan aragnay baa la waayey ah, saas wey marka taas heer midda ma aha qaala waxaddaanii axmed axmed bnu yuusuf alazdi xaddaanaa ismaaciil bin abi uwaysin qaala xaddaanaa sulaymaan yacni bn bilaal an yaxya qaal xadaanii cabdiraxmaan bnu qaasim can qaasim bni muxamed can ibni cabaas anahu qaal dukira almutalaacinaani cinda rasuuli yudi xadii ilayh wazaada fiihi bacda qowlihi kaiira laxmi qaala jacdan qadada mid madax adag oo tima adag qadadku waa shadiidatu jucuuda tima adeegos aad us daran qadad qaala waxadaanaa camru naaqid wa min abi cumar walafdi licamar qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can abi zinaan can qaasim bni muxamedin qaal qaala cabdulahi bnu shadaad baa wuxuu yii wadukira almutalaacimaani cinda ibni cabaas cabdulahi bn cabaas ayaa lagu sheegay faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi ahuma ladaani ma kuwiiba uu qaala nabiyu nabigu calayh salaam yidhi low kuntu raajiman axada haddaan qof rajmin lahaa biqayri bayina caddayn laana rajamtuhaa midana rajmin lahaa faqaala ibnu cabaas laa tilka imra'atun aclanat naag wax muujisatay bay ahayd laakiin aan shuruudii la wada helin waxbaasa ka muuqda xumaana ayaa ka muuqda marka dee inay dhacday oo wixii ay taas u dhacday caddaynteedii sidii la rabay looma wada helin laakiin ficil xumo meesha waa ka muuqataa ficil waa ka muuqataa oo laba qofoo meel ka shanqaraya oo hadalladoodii iyo shanqadhoodii waxoo laga fahmi karo oo kale laga fahmi karo oo kale inay dhacdayna waa dhexkarta inay dhacdayna waa dhexkarta kuwa ii sheekeynayo lahaa maalin meel loo doon jiifay unbaa qolaadkayda qolku bedelay waxaa ka dhexbaxay shanqadhoodii waxoo isaan un qalbiga oo lahaa waata caawa xumaan baa la sameeyey walaagii salaatu sax markii la gaaray aadaankiiba waa la booday oo weyse umaa lasku booqay oo salaad tukashaa la galay ya marka axyaanan wax kalaa dhici kara saad isogsiinaysa aan ahayn ayaa dhici kara inay tahay walidaalika in lagu degdego maaha lafdu zina iyo heblo waa zaariyad iyo heblo waxbay samaysaa iyo hebl waa in lagu degdego maaha lagu degdego shareecadu aad buu ilaalisa xifdan sawnan lilacraab in la ilaaliyo acraabda iyo sharafta qofka la ilaaliyo iyo nasadka ila ilaaliyo meel fog bay ka tagtay qaala ibn abi cumar fii riwaayati can qaasim bn mxamed qaala samictu ibn cabaas xadana qutayb bnu saciidin qaal xadana cabdilcaziiz can daarwardiy can suhayl bn abi saalix asamaan can abiihi aabihiis abu saalix asamaana waslu dakwaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana sacd bin cubaadat alansaariy qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ara'ayta arajula ka warranin yajidu maca imra'atihi rajulan nin kale ku arkay ayaqtulhu ma dilaya qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu laa maya qaala sacad bala ah, waa isxajin waaye nabigu wuxuu yidhi laa la dili maayo ninkii nin ku arka reerkiisa dili maaye caddayn buu la imaan furiin hadda waa u bannaan tahay oo gobashiisa haddii la haleeyey si kale oo ku baxsanna aysan jirin ma idhaaf waa dhihi karaa maba aha inuu si ag joogo laakiin ma dili karid ah. qaala sacad baa wuxuu yidhi sacd bn cubaada sayidu khasraj radia allahu canhu markaas wuxuu yidhi bala waan dilayna waladii akramaka bilxaq ilahay xaq ugu kale ku dhaarannay intaan ku aragna islaam reerkaa dhagayo waa nin waxsana inaan dayno faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi ismacuu ilaa maa yaquulu sayid dhegaysta wuxuu sayidkiina leeyahay sayid buu ahaa ilan nimankii reer khasraj buu sayid u ahaa war sayidkiina wuxuu leeyahay maqla masayrkiisa iyo kiiradiisa waa loo baahanya kiiradaas iyo shahaamadaa iyo dadanimadaas waa loo baahanya oo inuu ninku uuna tasaahulin fii hadi masaa'il gurigiisa inaynan maarata wax kasta ka waxaynoo arrintu aynan isdhac ayna noqonin oo uuna tasaahulin baa loo baahan yahay oo uu ahaado mowqif u yeesho duyuuth baa la dhahaa inaaf soomaali duyuuth baa dhahaa xadiid baa kusoo arooray qofka duyuuth la yidhahdo bitaa waxaa weeyaan waa qofka reerkiisa aan haba yaraatee wax xumaana uu ku arkay aan kiire iyo maseer midna aan gelayn marka waxaa alkiiratu almaxmuuda waalkiiratu almadluuma midna waa mid maxmuudo mamduuxo la ammaanay maseyrka midna waa maseyr xun baa jira maseyr xunba waa jira maseyr fiicanna waa jira midka xun waa midkii waswasada ee shakiga ee aan loo baahnayn ya oo marka horeba ay wax ugu taagan yihiin qofka cudurba isaga jiraba haaskiisi uu baaratay u malaynayo nin hadduu baxay wax samaynayso cudur wey ka ayada hase saaro ilahay ka maangala shaydaan weyaan biridkii iyo wadadii iyo albaabkii sidii loo xigay iyo balraad inuu jiriy bal wax baraafuura meesha iska daayo iyo sanka uu raaraaco sanka la raaraaco meel waxaan jirin deenuu yiraa see weeyaan sida kuuma egi jir ku hayo sax maa taa waa cudur weeyaan oo manaaday ka mid tahay guryahana way dumisaa laakiin midda loo baahan yahay waxaa weeyaan shareecadu waxay diiday in guriga lagu dhex sameeyo oo laba qofoor aan maxram ahayn oo meel isla garaayo isa salaamaayo issuminaaya isu dhowaanaya maxaa dhiman marka arrintaas waxaa weeyaan marka horeba ka hortaggeeda la raba in lala imaado tasaahulkii soomaalida yar kamid tahay soomaalida marka hore mufikara iskaga jahli baa ahayd laakiin xumaanta iyo zinada way ka fogaayeen waagii hore laba ajinabi ahaa intay goo ku wasaxdaan haddana ay istaaban jirin laakiin hadda balaayadii intaa waa ka tagtay ah, balaayadii oodday soo jabsatay oodday jabsatay mana bannaanayn sidaa ayada ah in dad ajnabi ah calaa asaas isma taabanayaan in lagu fududaysta maaha maadeerwey iyo wawaal iyo qida iyo shareecadeenna maxay amartay ufariqu baynahum fi lmadaaji ah labadii walaalaha wey labadii walaalaha baa waxaagay gobasha ku kala tegsiiye iirasa saxan toddoba sana hadday gaaraan ayib taxadarka waa loo baahanya haddana jiro looma baahno iyo waswaas aan meesha ku jira وxadثnي زhayر بن xرب qال xadثna isحاq بن عيسى qال xadثna mالك عن سhayل بن أbي sاl عن أbيه عن أbي هuريرةa أن سacد بن cubاadةa سيد الkhزرج qaala wuxuu yidhi ya rasuul الlah inii in wajadtu haddaan arko maca imrأةi rajulan aamhimhu mau sugi xatىa aatiya بأربcaةi شhuهadاء afar maqaata intaan ka keena meenu kaadini qaala nacam bu yidhi waxaa mar walba la rajaxaya dhanka ceebta in la qariyo iyo qofka cirdigiisa sharaftiisa iyo reerkiisi iyo ehelkiisi waxaasa shareecadkuba bay xoog saaraysaa qof walba iska soo ordi kara o dhihi kara waxbay samaysay xadana abubakr bin abi shayba qaal xadana khaalid bin makhlad can sulaymaan bin bilaal xadana suhayl can abi can abi hurayra qaal qaala sacad bin cubada wuxuu yidhi yaa rasuul allah low wajadtu maca ahli rajulan lam amastahu low wajadtu maca ahli haddaan ku arko rajulan nin lam amasahu ma taabanaya miya xataa aatiya biarbacati shuhada afar maqraasa ilaan ka keeno ma taabanayo miya waxba yeeli maayo qaala rasuulu wuxuu yihi sala allah alay slam canhaa ana ma dilaysid wey qaala kallaa ah, oo isxajin waay saxabiga iska dhaaf ah, inaana taabanaynine waladii bacaaka bilxaqi baan ku dhaartay in kuntu waxaan ahaanayaa la ucaajiduhu kii ku dedegaa bisayfi sayf baan kula degdegi qabla dalika intaana meel kaleba aadinba sayf baa markaaba ku kala goonbuye qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi ismacuu maqla ilaa maa yaquulu sayidukum hadad sayidkiina maqla inahu laqayuur waa nin hiiro iyo masiir ay hayso cirdigiisa iyo sharaftiisa u qiiranay wa ana aqyaru minhu buu nabigu calayh salaam anaa ka qiiro badan oo wax saqajaamino iyo wax xumaan iyo wax shakishaki tuumaa aanay tusi karin wallaahu allah akyaru minni iga qiiro badan subxaanahu wa oo markii horeba xumaantii albaab adag ayuu ilaahay subxaana wa u sameeyey walaa taqrabu zinaa zinada ku dhicina lama dhihin ha u dhowaanina somaal walaa taqrabu zina ha u dhowaanina markaasaa allaala wixii wasaa'il ahaa ee gaarsiin lahaa oo dhanba waa la joojiyey sadan lidariica albaabihii wadooyinka o dhanba waa la joojiyey khalwadii baa la xarimayo safartii baa la xarimay guduuri maxramkeed baa la xarimayo xijaab baa lasamrayo kullu hada maxaa laga gaashaamanaya in xumaantii ay meeshaasi xumaan inay timaada laga gaashaamanaya od iyo sarsar baa lasugu daray wallahba hayru minni qaala xadaanii cubaydullah bn cumar alqawaariiri wa abu kaamil fudayl bn xusayn aljaxdari wlafdu labi kamil qaala xadana abu cawaanata alwadax can cabdilmalik bni cumayr can waraad kaatib muiira muiira kaatibkiisii can imugiira bn shucba ka weye qaala qaala sacd bn cubaada wuxuu yidhi low ra'aytu rajulan haddaan arko maa imraatihi maca imraatii xaaskayga haddaan ku arko min la darabtu waxaan ku dhufanaya bisayfi sayfta ayra musfaxin canhu anoon ku ballaarinayn saxi wuxuu ka wadaa seefta ballacballacoo ku dhufan maayo iyo baangade af afbara u kal dhufanaya afkaa ka dhufanaya fabalaqa dalika rasuul allahi sala alla alay slam warkii waa nabiga gaaray alayh salam faqaala wuxuu yidhi atacjabuuna min hayrati sacad sacad hayradiisii iyo maseerkiisa miyaad la yaabaysaan fawallaahi baan ku dhaartay la ana akyaru min anaa ka qiiro badan wallahu ilahay baa akyaru minni iga qiiro badanoo aan ogolaynu xumaan iyo waddooyinkeedii horaba in la maro min ajli hayrati illaah ilaahay kiiradiisa daraaddeed buu xaramo alfawaaxisha fawaaxishtii iyo xumaantii xarrimay maa dahara minha inta midda muuqata iyo wamamadar midda qarsooma midda muuqatee la arki iyo midda qarsoon intaba ilahi waa xarimay subxana watacaala walaa shaksa shaksi ma jiro adyara min allah ilahay ka qiiro badan walaa shaksa shaksi ma jiro axaba ilayhi ilahay uu ka jecel alcudru in loo cudurdaaro min allahi ilaahay xaggiisa qof ilaahay ka jecel in wax loo cudurdaaro ilaahay ma jiro yani laa axada shaksa axabu ilayhi uu ka jecel axabu min allah ilahay ka jecel ilahay xaggiisa alcudru cudurdaar in wax loo cudurdaaro qofka wax cudurdaar baa la siini waa loo taakaleelini waxaa loo samaynayaa wax allaala wixii uu maaratay qofka asaga ah wax ku caddaysan lahaa min ajli daalika inuu ilaahay u cudur cudurdaaro oo aan layska qabanaynin qofka marka horeba daraaddeed buu bacatallaahu lmursaliina mubashiriina wamudiriin rusul buu ilahay soo diray bishaareeya qofkii waddada khayrkaa mara janno u bishaareeya wamudiriina u diga dadka waddo khaldan qaadana caaqibada iyo ciribta xun ee adduunya aakhiraba ay kasbanayaan rasul ka digta ayuu ilahay soo dejiy naarta saa loo gelin intaasoo nabi yuu soo diraya dhawaaqaaya habeen iyo maalin kor iyo hoossin iyo caad naar saa loo gelin intaasoo dhan qofkii dardara marka oo war wax waa xaaraan caro ilaahay iyo lacanad ilaahay iyo cadaab ilaahay iyo ciqaab ilaahay ayaa ka dharabta adduunya akhiraba ceeb baa ka imaani intaa lagu celceliyey ee waxaasoo dhan intuu jiiray deenna hadhow aakhare istaagay aakhare istaagay qofka asagaa magacu ildaanu leeh cudurdaarkiiso dhan waa loo dhammeeyey lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arusul siaan ilahay wax gar a ah loogu yeelanin subxaana wa walaa shaksa shaksi ma jiro walidalika ilahi subxana wa tacala wax kale wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ilahan rasuul soo dirra ma cadaabayno qofka qof aan loo cadaynin oo xaqa iyo diinta aan loo cadaynin qaala walaa shaksa axaba ilayhi axad ilaahay ka jecel ma jirta almidxa ammaan min allahi ilahay xaggiisa min ajli dalika wacada aljanna wacada allahu ljanna ilaahay jannadii ayuu yaboohay oo addoommihiisii wanaagsana u yaboo inay janno galayaan wax allah wuxuu u wanaagsanaan weyaj ilaahay ammaan wuu mudan yahay wuu leeyahay nicamtoo dhanba xaggiisay ka imaatay wamaa bikum min nicmatin fa min allah axadka nicamta le waana madxiga iyo ammaanta iskale walidaalika axadaan alla ahayn alxamdu lama dhihi karo axmaduka ashkuru iyo adiga laakiin xamdiga lilaahi subxana wa taala alxamdu lilahi alxamdu lilah jinsu lmaxaamid lilaahina waa ikhtisaas ilaahay baa kaas u leh xamdiga waxadaanaa abubakr bin abi shayba qaala xadaana xuseyn bnu caliy can zaa'ida ibni qudaama can cabdilmalik ibni cumayr bihada islam mila qaala hayru musfaxin anoon ku ballaarinayn oo afba walam yaqul canhu ma dhihin qaala waxadaana qutayba bnu saciid abubakr bin abi shayba wacamru naaqid ibnu bukayr wazubayr bnu xarb wlafdu liqutayba qaaluu xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can zuhri can saciid bn musayib can abi hurayrata radi allah canhu qaala ja'a rajulu min bani fasaara min reer bani fasaaraha u yimid ila nabiyi nabiga calayh salaam acraabi kiileyow nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi ina imra'atii xaaskaygii waladad waxay dhashay qulaaman wiil aswado madow wiil madow ay dhashay anna waan casahay ayadana way castahay waxaana la imaatay wiil madow yaa u joogay yaa u fadhiyey halkaas ka wadaa marka wiilka madow annaga ma naqaan maro noga yimid waa sarbeeb ilmihii inuu si anfiyo diiduu rabaa midabkaa uu la yimid daraaddeed faqaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yidhi hal laka min ibil ah, usluubka nabiga calayh salaam usluub aliqnaac walbayaan ilaahi subxaana wa baa yaa siiyey waanzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayh caddaynta nabiga calayh salaam iyo iqnaaca iyo qancinta ilahay baa u fudayey sala allah alay wasalam marka waxyaalaha dadku ay yaqaanaan iyo waxayna garanaynin buu iskaga qiyaasanaya nabigu alay salaam ilmo iyo dhalasho iyo owlaad iyo waxaa ma garanaya laakiin muxuu yaqaana ninkan geela iyo isu ekaanshihiisa iyo qoodhiisau garan aad u yaqaanaa xayawaanu soo ma aha soo mini kamooda dhalanin sidaa weeyaan taa faqis calaa dalik wa hada min adilati alqiyaas adilada loo daliishada qiyaaska iyo xujiyat alqiyaas ayay ka mid tahay xadiidkan nabiga alay slam wuxuu yidhi hal laka min ibil geel ma leedahay qaala nacam haa buu yidhi qaala famaa alwaanuhaa geelaaga midabkiisa muxuu yahay qaala wuxuu yihi xumur waa geel cascas guduudan qaala wuxuu hal fiiha min awraq ma ku jiraa neefneef bacd leh oo ramaadi ah damasdamas leh qaala wuxuu yidhi inna fiihaa waa ku dhex jiraa neefneef inna fiihaa lawurqaar neefneef oo bacd leh waa ku jiraa qaala fa amna xaggee buu yimid geelan daalika midkaasi bacadka leh wakaaritidii qoorkaha ashina waata dhashay ilmaha meesha la yimid midabkan la yimid xaggee ka yimid qaala wuxuu yidhi casaa waxaa laga yaaba an yakuuna inuu ahaada nasaxahu mid soo jiitay cirqun xidid inuu xidid fog iyo meel fog wasiirsanayo oo meel fog oo ti hore oo sa ahaa iyo halkaa inuu ka soo jeedaa dhici karta qaala nabigu wuxuu yidhi waa ku dhacday wahaadaa casaa marka godkiibu ku dhacday maar wixii laga reebay buu galay qaala wahaadaa wiilkaadanba ilmahaadanba casaa an yakuuna nasaxahu cirqun waa dhici karta isaguna inuu meel fog uga siishanayo uu meel fog ekaashaha inuu ka raacayo awow waada tobnaad baad u ekaan karta ah. wayna dhacdaa dee in meel fog inuu u ekaado way dhacdaa awowiyaashiisa dowlaadii kada ama reertigii iyo marka inuu aabbaha u ekaado ama hooya u ekaado ama labada intaba way dhacdaa intaba way dhacdaa dayib ninkii sidii buu ku qancay wax la fahmi uu fahmi karuu nabiga ku fahansiiyey sida xoolaha oo kale u mooyaane ma dhihi kartid ekaanshaha imaan ismaekin iyo waxaa madaakiisha shaydaanka waswaasiis ka soo gala qofka ayay ka mid tahay waxadaana isxaaq bn ibraahim wmuxamed bn raafic wcabd bn xumayd qaala ibn raafic xadaana wqaala aqrani akhbarana cabdrazaq qaala akhbarana macmar xaw xadaana ibn raafic xadaana ibn fuday qaala akhbarana ibn abi dibi jamiican an zuuri bihada isnaq xadiisi ibn cuyayna kolka tan iyo masalada hore xodol duwan yihiin tan waxaa weeyaan waa wax markaa dooda taalamale nin baan ku arkay iyo kdaa midna ma tahna kya wuxuu leeyahay waxaan ognahay male lakiin ilmahan nuurkiisa aakale lakiin xula hebel hebelkiibuu u ekaaday shariiku u ekaaday saxmaa way kala duwan tahay qaala kayra ana fii xadiiihi macmar faqaala yaa rasuul allah waladat imraati ghulaama wiil aswado madowga dhasha wahuwa xiinaydin markuu saa leeyahay yucaridu wuxuu u sarbeebayaa bian inuu ilmihii iska anfiyo iska diiduu sarbeeb oola jeedaano ma dhalin buu soo wadaa wasaada fii xadiid walam yurakis lahu nabiga ooma ogolaanin fi minhu inuu ilmihii iska anfiyo ooma ogolaanin adhada ah, mararka qaar ina ilmuhuna u ekeen daahir qoren laakiin meel jirka kamida u egya soo maray ina hadihi alaqdaam bacduhaa min bacdi lugihii iyo gobmadihii bay iska egyihiin usaama binu zayd iyo aabbihi zayd bnu xaaria waxadaanii abu daahir xarmala bnu yaxya walafdiga xarmala qaala aqbaranaa ibnu wahbin aqbaranii yunis an ibni sheeb can abi salam bin cabdiraxmaan can abi hurayra ana caraabiya nin reer baadiya ataa rasuul allah nabigu u yimid calayh salaam faqaal yaa rasuul allah ina imra'atii xaaskaygi waladad gulaaman wiil bay dhashay madow wa innii ankartuhu waanu inkirsanahay maa meeshuu ka yimid faqaala lahu nabiyu nabi alay salam baa wuxuu yidhi hallaka mid imrin geel ma leedahay qaala nacam qaala maa alwaanuha midabkeeda muxuu yahay xumrun geela u jecel carabta weeyaan faqaala wuxuu fa fiiha min awraq mid mid bacdlia maku jirtaa bacdli qaala nacam qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu faanaa hu waxbay ka yimid baaska bacadkani qaala lacalahu waxaa dhici karta yaa rasuul allah yakuunu inuu ahaada nasacahu mid soo jiitay cirqun xididfod lahu asaga faqaala lahu nabiyu sala allah aleh wasalam ayaa wuxuu yidhi wa haada wiilkanba lacalahu yakuunu nasacahu cirqun lahu xidii uu ahaa oo meel foga inuu ekaashaha ka imaato dhici kartaa cirqiga iyo acraaqda iyo dhalashada fog halkaasaa dhici karta inay ka timaye waxbaha shakinin waxadaanii maxamed bn raafici qaala xadaanaa xujayn qaala xadaanaa leyd an macn cuqayl can ibn shihaab annahu qaal balaqnaa ana abaa hurayrata kaana yuxadiu can rasuuli illaah in abu hureyr ka warrami jiray binaxwi xadiiihi <clears throat> ibn shihaab wuxuu i balaqanaa balaaqaad baa la dhahaa balaaqaad inqidac ba ku sugan yaa gaadhsiiyey laakiin mutaabaco weeyaan soo martay inuu ibnu shihaab abisalaam cabdiraxmaan ka wariyey can abi hurayrata marka balaaqaas maanta waxba kuma yeelayo wallah alam tawfiq sal allah wasalam alam